الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هذا هو الشريط السادس والخمسون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشريط من الحديث رقم 1330 قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله qof qofka haysta faras oo diyaarsada fii sabiili illah yani jihaad fii sabiili illah u haysta iimaana biاllaah iimaan uu iimaansan yahay aaminsan yahay alle wa tasdiiqan biwacdihi iyo rumaysi uu rumaysan yahay yaboohiisiiyo ballanqaadkii uu ku ballan qaaday muxaaim qofka mujaahidka ah u ballanqaaday fa ina shibacahu dharagiisa wariyahu iyo wabaxiisa wa iyo saaradiisuba wa bawlahu iyo kaadidiisu fii miisaanihi yowma alqiyaama miisaankiisa ayaa la saarayaa maalinta qiyaamaha rawahu bukhaari marka waan soo marray kankada kuwa macnaha baan soo marray iyo sida loo saarayo miisaanka loo saarayo waan soo marray xadiidkii ka warramayey qofku meel intuu ku xidho waxay ka daaqday iyo biyihii ay soo martay cabtay iyo orodka oroday iyo saaladay dhigtay iyo kaadid wax walo dhan baba marka miisaanka in loo saarayo وعن أبي مسعوud رضي الله عنه qاaل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناaqة مخطومة nin baa u keenay nebiga صلى الله عليه وaلي وسلم hal oo khiطaam leh khiaamna waxaa la yidhaahaa sanxirhka halkan faruur xilka ka midhan soomaalidu waxaa jira xadhig yaro dhuuban oo hogaanka daraftiisii inta lagu xidho awrka kolkuu layliga yahay iyo kolkuu gaabiy iyo kan mxuuaha geedaha reeraha daaqa kolkii la socday iyo faruurta lagaga xidha baa jira si uu si fiican ugu hogaansamo laakiin carabtu sankay ka dulolisaa sankay ka xidhaayo marka xarigaas dhuubana sanka lagaga xidho yaa khitaam la yidhahdo yani hal uu hogaaminayo oo khitaamkaas zimaamna waa la yidhaahaaye uu sanka intuu kasoo soo dalooliyo u wada buu keenay oo karmoon oo layli oo mxuaha hayin ah oo u tabarucay jihaadka ugu tabarucay markaasuu faqaala lahu wuxuu yihi rasuulka sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi ninkii hadihi fi sabiili اllah tan waxa wey fi sabiili اllahi weeyaan yani jihaadkaan ugu tabarucay ee iga qabo ya rasuul allah faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam laka biha ywma alqiyaamati sabcu miئati naaqatin kuluhaa makhtuuma waxaad ku leedahay iyada bedelkeeda maalinta qiyaamaha toddoba boqol oo halaad oo mid waliba ay sideeda oo kale makhtuuma u tahay sanka ka xidhan tahay oo ay ay karmaan tahay oad ku leedahay rawahu muslim tanna marka waxa weeyaan len waxa jihaadka loogu tabarucayo sadaqada jihaadka loogu tabarucaayo waxaa la laalaabaa iyada toddoba boqol waa la laabaa ilaa iyo wixii ka sii badan ayb waxaana soo maray xadiid kale oo dhahaya sadaqada waxa ugu fiicanu inay saddex shay idiin sheegaya muxua khaymad iyo khidmad iyo hal awrqaad ah oo qaalin yaroo aan ahayn daciifa aan ahayn saddexdaas oo loogu tabarruco marka midii weeyaan oo ninkan kad weliba mid eh, hal eh, uu tababaray oo karmoon oo qumaati hayin u ah ayuu keenay markaasa waxaa la ninkaa toddoba boqol oo halaad ayaa lagaaga dhigayaa waxaa loogu dhufanayaa toddoba boqol oo halaad baa looga dhigay toddoba boqol baa loogu dhufanaya وعن أbي حmاd ويuqاl أbو سعاad ويuqاl أbو أسيd أbو أسد ويuqاl أbو cاmr ويuqاl أbو cمr ويuqاl أbو الأسود ويuqاl أbو cabs intaasoo khilaaf ah ayaa ku jira kunyadiisa cqبة بن cاmr الجuhني رضي الله تعالى عنه qاla smعtu رsuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم وهuوa عlى المنبر rasuulka alla ayaan maqlay isagoo mimbarka ku taaganoo yaquulu oo leh waaciduu lahum ma stadactum min quwa aayaddaas aqriyey isagoo jihaad dadka ku guubaabinayo oo aayaddaas aqriyey waaciduu lahum u diyaarsada gaalada ma stadactum waxalla waxaad kartaanoo min quwatin tabar aba wixii tabar iyo awood aad leedihiin oo dhan oo gaalada aad kula jihaadi kartaanba diyaarsado oo waxba iskula hadhina wax alla waxaad kartaan w markaasu quwadaasuu nebigu sala allahu alيyه wali slm fasirayaayo markaasu wuxuu yihi alaa ina alquwata اramy alaa ina alquwata اramy alaa ina alquwata اramy rawahu muslim war hooy quwadu waa toogta war hooy quwadu waa toogashada iyo ridida wax la rid saddex goor ku celceliyey cuqbata bna caamir radia allahu canhu xadiidkan ninka wariye ee saxaabiga ah yaa marka xadiidka aada ugu camalfali jiray oo markii bacda wafaati rasuuli llahi sala allau alay waslama yuu jihaadka u go-ay oo muxua ah, meel alla meesha jihaad uu ka socdaa yuu aadi jiray markaasuu wuxuu sayfaha iyo warmaha iyo waxyaalaha isagu aada uma badaryeeli jirine wuxuu aada iyo aada u daryeeli jiray muxuu ahaa qaansooyinka iyo fallaaraha iyo buu aada u urursan jiray oo xataa kolkuu dhintay kolay ku tahay waxaa la yidhaha waxaa laga helay tarikadiisii lix boqol oo qaansadood ayaa tarikadiisii laga helay marka isagoo nin da-weyn abuhadiyo goortoogta uu baran jiray oo xadiidkaas rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam uu sidaa u yidhi aayaddaas sidaa ugu fasiray ee uu leeyahay quwadu waa ramyiga horta ulama jeedo inay quwadu keligeed uun quwadu oo dhanuba in ramyiga ku kooban tahay oo wixii kale ee hub ah ee aan la aan la genin aanu quwad ahayn waxa gaadiidka ah dadka qaadaana aanu quwad ahayn kama wado oo fardaha iyo seefta iyo bilaawaha iyo waranka iyo waxyaalaha manjaneeq aan manjaneeqduma iyado soo gelaysaa in waxyaalahaas uuna qiimo lahayn oo aanu quwadda aanu ku jirin ma aha ee waxa weeyaan quwadda midda ugu weyne ugu muhiimsanu waa ramyiga kaasuna wuxuu la mid yahay xadiidkii kale dhahayey alxaju carafa alxaju carafa xajku waa carafa yani arkaanta xajka rukniga ugu weynu waa carafa marka kana waxaa weeye anwaacda quwada midka ugu weyne ugu muhiimsanu waa ramyiga fahmigaa uu sheegayo nebiguna sala allahu alayh waali wasalam ku khaas ma aha kii zamankiisaa joogay oo muxuu ahay fallaadhaha ahaa wax la gamo berigaas waxa u loogu isticmaali jiray fallaadha keliya xataa manjaniiqda waa ka dambaysay nebiga sala allahu alayh waali wasalam berigiisii waa ka dambaysay oo muslimiintu mayna ku intifaacin ilaa bacda wafaati rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam marka kolkuu leeyahay alquwatu ramyu wuxuu ka wadaa waxa la wixii ramyi u oo dhan ee kolkaa la yaqaanay ama la baran doono sida hadda muxuu ahaaye rasaasta iyo madaafiicda iyo sawaariikhda iyo qanaabisha iyo kuwa dayuuradaha laga ridi iyo kuwa dhulka laga ridi iyo kuwa laga rido badda laga ridi iyo waxa kuwa qaaradaha u kala gudbiyo waxa la wixii quwadahoo dhan rami ahoo dhanuba waa soo gelaya hadalka rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam marka taasina waxa weeye guubaabo oo nebigu sala allahu alay wasalam ummaddiisa uu ku guubaabinayo inay bartaan hubka rididiisa iyo eh, muxuahay ay bartaan oo samaystaan markay muslimiintu muslimiin quman ay ahaayeen ee dawlad ay lahaayeen khilaafadoodii ay jirtay ee jihaadka ay wadi jireen way samaysan jireen oo hadba hub cusub bay iyaguna soo saari jireen wax alla wixii oo cusub oo soo baxana waa iibsan jireen ama waa baran jireen marka waajib bay ku tahay dadka muslimiinta ah inay gaalada kula tartamaan oo ay muxuu ahay hubka ay bartaan oo ay iibsadaan oo ay samaystaan <clears throat> waxaan maqlaynaa waayahan kada dambe inay ka calaacalayaan oo muxuu ahaayey hubkii lagu caqabateynayo oo gaaladii ay dhan ka wada noqotay oo maraykanku isagoo hogaaminayay oo ay alla dawladii muslimahe ay ka dareemaan inay samaysan karto hubka dariga ay samaysan karto ay cadaadis saarayaan oo cunaqabateynayaan oo dicaayo ku furayaan oo caalamkao dhan ay eh, kusoo jeedinayaan dawladii gaalaha samaysatana ay u ogol yihiin hindiya iyo bakistan matalan haddaan ka soo qaadno masar iyo iyo israa'iil israa way samaysatay oo weliba waa diidan tahay inay feermayso joojinta hubka dariga fididiisa muxuu ahay inay waafaqdo oo ay joojiso waa diidan tahay waxbana wax dicaayo iyo wax cadaadinahoo la saarayaa ma jiraan hindiya way samaysatay bakistan oo aan la hubin inay samaysatayna waa muxua caalamkii oo dhan baa lagu diray oo waxaa la leeyahay waxay ku magacaabeen eh, alqumbula alislaamiya bay samaysanayaan caalamkay khatar ku yihiin waxaase lagu soo jeediyey marka waxaasoo dhan inayna waxba u dhegdegin oo ayna eh, dacayaadkaas dhan ayna waxba kasoo qaadin ee eh, amarkii nebigooda sala allau alay wasalam ay u hoggaansamaan oo hubkaa ay samaystaan oo qofna ayna ugu aabayeelin yaa waajibkooda ku inuu kayrkood intuu samaysto iyagii ay gacmaha laabtaan waa midda u diidan yahay nebigooda sala allahu alayh waali wasalam rawahu muslim وanهu رadي الله عnه qاala samictu rasuul الlahi صلى الله عليه وsلم yquul satuftax عalaykum أraضuna وyكfiikum الlah waxaad qabsan doontaan dhulal baad qabsan doontaan allaana idinkaafiyi doono oo khadam iyo waxaad yeelan doontaan maal baad yeelan doontaanoo inaad shaqaysataan oo waa alla waa idinka kaaftaan oo idinka kaafiyi doonaayo waad nasan doontaan oo waa raaxan doon doontaan oo maal la idinku shaqeeyey iyo dad khaadimiin ah oo idin shaqeeyey adeegayaal iyo shaqaale iyo baad heli doontaan falaa yacjiz axadukum midkiin yaanu ka doqonoobin an yalhuwa biashumihi inuu ku ciyaaro muxuu ahaye leeb leebabkiisa oo fallaadha iyo ridideedii iyo waxyaalahaas uu ku ciyaaro intuu meel iska fadhihi lahaa uu taa ku maaweelo ile qofkii hawl hayni kollayba xunbu ku maaweelayaa intuu shax iyo jare iyo waxyaalo sidaas iyo ay ku maaweeli lahaayeen ama muxuu ahayey eh, ciyaar iyo qoqosol eh, iyo saaxiibadiisii la shirkoodii iyo waxyaalahaasi ku maaweeli lahaa yuuna ka doqonoobin oo ka nacasoobin oo aanu ilaawin inuu toogta barto rawaahu muslim waanhu radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam man cullima aramya uma tarakahu falaysa mina aw faqad casaa rawahu muslim qofkii la baro toogta la baro oo haddana ka taga ka tago ilaawa faraha ka qaada falaysa mina annaga naga mid maaha buui ow mise wuxuu yidhi faqad casaa wuu caasigaroobay dembiile weeye kaasu rawahu muslim marka in la bartaana waa waajib kol haddii la bartana inaan la sii daynin oo la joogteeyo farsama waa fara kuhahayn bay yidhahan soomaalidu haddii faraha uu ka qaado waa ilaawaya marka inaanu ilaawin ee uu joogteeyo arrintaas oo had iyo goor faraha uu ku hayo oo uu cusboonaysiiyo oo yaa waajib ku ah وعنه رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول إن اllaha يدkل بالسهم الواaحد ثaلاثة نفر الجنة alla wuxuu jannada ku geliyaa halka fallaan ee keliya saddex qof saanicahu kii sameeyey kii qoray yaxtasibu fii sancatihi alkhayra oo ku dalbaaya samayntiisaana khayr ku dalbaaya oo dar alla u samaynayo oo dadka muslimiinta ah ku hubaynaya waraamiya bihi kii riday gaalada ku riday wa munbilahu iyo kii usoo dhiibay kii ku hubeeyey ee usoo dhiibay mumbil waxaa la dhihi jiray rag jeejka la socda oo fallaaraha la riday ee meelaha ku daadaatay soo ururiya oo u geeyo hadba qofka ay ka dhamaato siiya marka ka bakhaarhayaha ah ee hubka jeejka u haya ee ragga siisiinaya u kala qaybqaybinaya ee hadba qofkay ka dhammaataayo u doonanayo ee usii dhiibaya iyo ka soo ururinaya wixii la riday ee meelaha ku daadaatay lama rabaa isagoon la ridaa waa u suubadaaye intaba ay way soo gelayaan warmuu warkabu gama oo fuulana farda fuulkana barta iyo dayuuradaha iyo dabaabadihi iyo waxaasna barta fuulitaankooda iyo wadidooda wa an tarmuu axabu ilaya min an tarkabu inaad riddaan oo ramiga aada barataan baanan ka jeclahay foolitaanka fardafoolnimadii waxyaalahaas xadiidku ilaa intaa waa daciif daciif weeye ilaa intaa waman taraka aramya bacdamaa cullimahu ragbatan canhu fainahaa nicmat tarakaha aw qaala kafaraha qofkii ka taga gabnidda ka taga intuu la baray dabadeed nacayb uu nicab yahay uuna u aabayeelaynin nin uu dacyalsanaya daraaddeed fa innahaa nicmatun tarakahaa waa nicmad uu ka tegay mise wuxuu yidhi nicmatun kafarahaa waa nicmo uu ka kufriyey yacni uu diiday oo uu yaraystay rawaahu abu daawuud abu daawuud baa xadiidka wariyey waxaa kaloo wariyey aلtirmidi wالnasaa-i wabnu maaja yani afartuba waa wariyeen asxaabu sunan ah waxaa kaloo haddana isaguna wariyey addarimi wa axmed sanadkiisana waxaa ku jira nin majhuula ku jira marka saasuu daciif ku noqday laakiin faqrada ugu dambaysa ee waman taraka aramya bacdamaa cullimahu intaas dhehaysa iyadu waxay leedahay shaahid mursalay leedaho saxiix ah oo saxaahu sheikhu lalbani fi saxiix aljaamic sagiir marka intaa kalese iyadu wax ma leh wax eh, shaahida ma leho daciif weeyaan lihada dacafahu asheikhu اlalbaniy fi saxiixi sunani abi dawuud wa saxiix eh, waxaan ujeeda eh, fi daciifi abi dawuud wa daciif aljaamic sagiir wagayrihi ku daciifiye <clears throat> وعن, أبي وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفر ينتظلون wuxuu soo maray nebigu salى الlahu عalيه wali وsلم jamaaco oo toog baranaya niman wax toogtooganaya ayuu soo maray munaadara yaa lagu magacaaba taas oo kale musaabaqana waa la yidhaha musaabaqada in kasta oo orodka ay u badan tahay haddana iyada nafteeda waa lagu magacaabo faqaala markaasuu yihi irmuu bani ismaaciil faina abaakum kana raamiya rawahu lbukhaariy gama ilmo ismaaciilow aabbihiin ismaaciil wuxuu ahaa nin e, toogta yaqaanu ahaa marka waxaa weeyaan xirfadii aabbihiin hadaynina ee wada waa ku guubaabinaya nebigu salى اllahu alayh wali wasalam rawahu lbukhaariy وعn cمr بن cbسة رضي الله عنه أنه qال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول mن رmى بسهم في سبيل الله فهuوa lh عdل محررة محررة bta miya mise محرر keliya qofkii gama fallaar gana fii sabiili الlah ku ganaayo waxay halkaa fallaada u riday oo ula dhigantaa qof la xoreeyey qof uu xoreeyey ajrigiisa oo kale buu halkiiba ku leeyahay halkii fallaada u riday rawaahu abu daawuud oo tirmidiy wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix wa huwa kama qaal waa sidaasuu yidhi xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu fi صaxiix اljaamiع الصaغيir وعn abi yaحyى hraym bn fatik alasdi radي allahu canhu qaal qala rasuulu اllahi salى اlه alay slam man anfaqa nafaqaة fi sabiili اllah kutiba lahu waxaa loo qora qofkii nafaqa ku bixiya yani ku tabaruca jihaad fi sabiili اllah ugu tabaruca kutiba lahu sabcu miئati ضicf toddoba boqol oo laalaab ayaa loo qoraa rawahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasan xadiidkuna صaxiix weeye xasan keliya ma aha صaxaxu fi صaxiix اjaamiع الصaغيir kan marka wuxuu la mid yahay xadiidkii aan soo maray ee abu mascuud ee ninkii hasha ku tabarucay nebiga alayه الsalaatu wasalaam ku yidhi todoba boqol oo halaad baad yay kuugu dhigantaa kanna wuxuu leeyahay wax alla wixii nafaqa hasha keliya iyo ninka aan ku qaas ma ahayn wax allo wixii masruuf ah ee lagu bixiyo loogu tabaruca jihaadka fii sabiili illah nooc kastaba ha ahaadee waxa loogu dhufanaya toddoba boqol baa loogu dhufanaya toddoba boqol baa loo laalaabaya marka jihaadka kiisa isaga man jaءa bilxasanati falahu cashru amhaaliha waaba ka sarreeyaayo falahu sabcmiئati amhaaliha weeyaan وعn أbي سعيidi رضي الله عnه qال qاla رsuل الlahi صلى الله عليه وآله وسلم ma min cabd yasuumu yوما في سبيل الlah إلا baacd الله بذلika اليوم وجهه عن النار سبعيiنa خريفا متفق عlيه ma jiro addoon oo soomaya maalin fii sabiili الlahi ku soomaya fii sabiili الlahi daasna waan soo maray oo inay laba macno leedahay oo midna ay tahay jihaadka ku dhex sooma mise dar alle qofkii u sooma alla subxaanaه wa taعala marka hadda ku sheegidda uu baab jihaad ku sheegay ba waxa ay tusinaysaa inuu alimaamu nawwi radiallahu canhu inuu u wado in jihaadka lagu dhex soomo jihaadka soomka lagu soomaayo oo dagaalka dhexdiisa lagu soomo waa u bannaan yahay haddii qofku aanu ku tabaryaraynaynin aanu farinna qaa'idkiisuna aanu farin jeyshkii aanu ninkii taliyihii aanu farin in la afuro haddii labadaa mid ay noqoto marka waajib bay ku noqonaysaa inuu afuro oo caasi ku noqonayaa laakiin qofkii eh, uu u ogolaado qaa'idkiisuna u ogolaado isaguna aan ku tabaryaraynaynin oo dadka soomka badiyaayo waxaa lagu yaqaanaa soomka waxba ma dhimo goorta dambe caadi u noqota eh, dadka jiljilacsane ee u liica soomka waxaa weye dadka ay ugu horraysa barashada ku ehe sida isaga afuranaa bisha ramadaan iyo kolkii la gaadho un sideen oo kale marka sidaas marka in lagu sooma waa bannaan tahay la afuraana kolkaa waa bannaan tahay wuxuu leeyahay marka alla wuxuu ka fogeeyaa qofka wejigiisuu naarta ka fogeeyaa toddobaatan sannadood yani masaafo toddobaatan sano loo socon kari lahaa ayuu ay isaga iyo naarta uu alla subxaanaه wa tacala u kala fogeeyaa mutafaq عalيh وعn abi umamata radي allahu canhu can الnabiy slى الlه alay slam qaal man saama ywma fi sabiili الlah jacala allahu baynahu wa bayna الnaari khandaqا kama bayna الsamaaءi wاlأrض kanaaba ka sii badan rawahu الtirmidiy qofkii maalin ku sooma fii sabiili الlahi ku sooma alla wuxuu isagiyo naarta dhexdooda dhigaa dhufays ama xarab dhulka la jeexay ee la qoday baa khandaq la yidhaah oo labadiisa طarafood inta udhaxaysaayo labadiisa deg inta udhaxaysaayo ay tahay inta cirka iyo dhulka udhaxaysa cirka iyo dhulka inta udhaxaysaana marka waa shan boqon oo sannadood kana aada uga sii fara badan marka toddobaatankii rawahu التirmidiy wa qala xadiiثu xasanu صaxiix waana sidaa sheegay xadiidku waxaa weeyaan صaxiix weeyaan bishawaahidihi shawaahid badan buu leeyahay صaxahu اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيr wa صaxiix الtarغib والtarhib وعn abi هurayraةa radي allahu عanهu qala qala rasuulu الlahi slى الlه عalيه walي وsلم man maata وlam yغزو وlam yuxadiث nafsه bغزو maata عlى شhucbaة min النifاq rawahu muslim xadiidkan kaduna wuxuu aad iyo aada u hadidayaa dadka jihaadka fudaysada ee aan ka qayb gelin in xataa qalbigooda kolkta ayna kusoo dhicin aad iyo aad buu cambaaraynaya marka dadkaasu aada ha u dhegaystaan hadda waxaaba soo baxay dad dadka jihaadka kaba fadhiisinaya oo ma banaana iyo shuruud gaaraba uu leeyahay iyo waxyaalaha dhahaye bal qofka aan jihaad ka qayb gelin qofka dadka ka celiya iska dhaafe bale tahdiidku ku dhufanaya rasuulka alla sal la alay slm nin waliba ha dhegaysto can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam man maata qofkii dhinta walam yaqzu aan duulinna walam yuxadid nafsahu naftiisana aan ugu sheekaynin biqazwin duulaan inuu jihaad ka qayb galaba aan naftiisa ugu sheekaynin aan niyeysanin maata wuxuu ku dhintaa calaa shucbatin qayb oo min nifaaqin munaafiqnimo ah qayb munaafiqnimo ah yaa qalbigiisa ku jirta oo ku dhimanaya walciyaadu billah min anifaq warka waa munaafiq munaafiq kaamila markaas lama dhehi karo laakiin munaafiqnima ku jirta waa nifaaq marka ee jihaad la-aantu qofku marka waxaa laga rabaa inuu ama qalbiga ama adinka ama afka ama maalka wuxuun un jihaadka qayb kaga yeesho qofkaan jihaadka qaybba ku yeelanino oo niyada ugu yara niyadii kole ku tahay aan gashanino munaafiqnimo bay ku tahay arrintaasu oo kolku hadduu dhinto munaafiqnimadaasu ku dhimanaya isagoo ay ku jirto rawaahu muslim وعn jaaبiri رadي الlه عnه qala kuna mعa النabiyi slى الlه عalيه وasلم fي غazا rasuulka all slى الlه عalيه وaلي وsلم ayaan la joognay duulaan dhexdii faqaala markaasu wuxuu yidhi ina bاlmadinati larijaaلا madiina waxaa jooga niman oo maa sirtum masiiran meel aydaan soconin walaa qaطctum waadiyan togna aydaan goynin ilaa kaanuu macakum waxay yihiin kuwa idinla jira wa idinla jireen meeshaad martaanbaba xabasahum اlmarad jiraa reebtay wa fii riwaayatin xabasahum lcudru cudurdaar baa reebay oo jiro iyo wax kalaba ah wa fii riwaayatin ilaa sharakuukum way idinla wadaagsadaan fi ljri way idinla jiraan bedelkeedii iyo wuxuu yidhi ajriga idinla wadaagan marka way idinla socdaana taasaa laga wadaa meeshii aad martaan iyo tallaabadii aad qaadaan ba ajrigeeda idinla leeyihiin cadowgii aad la dagaalantaana ajrigiisa idinla leeyihiin rawahu lbukhaariyu min riwaayati anas wa rawaahu min riwaayati jaabirin walafdu lahu lafdigan kadana waa lafdigii muslim weeye riwaayada jaabir weeyaan waana soo marray xadiidka oo waxaan ku soo marray xagga ikhlaaskaan ku soo marray xadiidka afar lambarkiisa afar oo habaan ku soo marray marka taasna waa iyadoo macnaheedu ay ahayd qofku wixii uu niyeysto ee aanu suuragelin isagu uu ka dhab ay tahay haddii uu awood leeyahay uu samayn lahaa laakiin wax ka xoog rooni uu u baxay oo ka maanicay inuu ajrigiisa oo kaamila u leeyahay وعn أbي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أtى النبي صلى الله عليه وaلي وسلم nin reer baadiya u yimid nebiga slى الله عليه وسلم faqاla ya رasuul الله الرaجuل يuqاtilu للمغنم nin baa غaniimo u dagaalama xoole aad heshid u dagaalama والرaجuل يuqاtilu liyudkar nin baa u dagaalama in la sheeg sheego oo geesinimadiisi waxaas la ammaano la sheeg sheego jornaalaha lagu qoro telefishinka laga soo saaro oo saasuu u dagaalamaa la dallacsiiyo wاrajulu yuqaatilu liyuraa makaanuhu nin baa wuxuu dagaalamaya dagaalamayaa ha lagu arko oo geesinimadaadaas iyo ha sugnaato wa fii riwaayatin yuqaatilu shajaacata nin baa geesinima isaga dagaalamaya oo hiwaayad uleh dagaalka oo kolkuu meel lagu dagaalamaya arko iska dhex galaya isagoon dan kale ka lahayn ويqاaتل xمyة فicile iyo qabyaale iyo tolka ayaa la jabinina nin baa u dagaalama intaasoo dhan baa jirta eh kama fii sabiil الlahi yani ka wada wa fii riwaayaةi yuqaatilu غadبا caro u caroodan buu dagaalka isaga gelaya faman fii sabiili الlah int intaa keeba fii sabiili الlahi ah faqala rasuul اlahi slى allahu عalيه walي وsلم man qaatla litakuna kalimat اllahi hiy اlculya fahuwa fii sabiili الlah mutafaq عalيh qofkii u dagaalama kelimada alla ha sarraysa yani diinta alla ha sarrayso oo gaalada laga gacan sarreeyo muslimiintu iyona jebin qofkaasaa fii sabiili illaahi niyadaas keliya niyadaa keliya la rabaa marka qofka dagaalka ka qayb gala oo dhan kulligii mujaahid ma wada aha dagaal alla dagaalkii gaaliya muslimiin dhex maraaya guud ahaan jihaad inuu yahay baanu qaadanayna dadkan kada wadaayo inay dar alle u dagaalamayaan yaan u qaadanaynaa oo muxuu ahay xusnu danni bilmuslim laakiin alla xaqiiqada og niyada qof waliba u dagaalamayuuna allana kula kula mucaamalaya وعn cabd للhi بn cمr بn الcاaص رضي الله عنهma qala qala rasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم ma min غاaziyatin aw sariyatin تغزو ma jirto koox oo duusha bu yihi mise guuta duushaay ma jirto fatagnamu wataslam oo ghaniimaysata oo nabad gasha ilaa kaanuu qad tacajaluu waxay ahaanayaan kuwa dadejistay oo hore u qaatay huluhay ujuurihim ajriyaalkoodii labadii hulus wamaa min ghaaziyatin aw sariyatin tukfiqu mxuah soo hongowdaa ma jirto watusaabu oo wax la yeelo wax laga dilo la dhaadhaawao ilaa tama ujuuruhum ajrigoodii waa u taam noqdaa rawah muslim marka <clears throat> si aan hadda ka hor soo maray alla subxaana wa tacaala inuu u ballan qaaday qofkii jihaad fii sabiili llahi u baxa inaan kolla khasaaraynin ama ajri uu la soo noqonayo ama haniimo uu la soo noqonayo ama uu dhimanayo oo janno uu gelayo weeyaan laakiin waxa weeyaan eh, hadba intay dhibaatadu leegtahay bu ba ajriguna noqonaya hadba intay dhibaatadu tahay ajrigu noqonaya si caaishana radi allahu canha uu nebigu u dhihi jiray muxuu ahaayey ajruka calaa qadri nasabik inta dhibahee ku gaadha qadarkeedayuu ajriga noqonayaa wafii fii riwaayatin calaa qadri nafaqatiki marka kuwii dhib yaraan uun intay cadowgoodii intuu ka cararo oo meel laga cararay oo xoole iyo iska daaqayaan iyo intay helaan soo kaxayso iyagoo nabadoo waxba aan gaadhin oo qaniimo ka buuxa yimaadaayo ajirkoodii waxba ka naaqusay ajirkoodii kama wada dhammaanin ee ajir waa leeyihiin kuwii iyaga oo dhaadhaawac ahoo qaar laga laayay oo lasoo jebiyey oo waxba soo waayay soo noqdaase ajrigoodii kaamilay leeyihiin marka kuwana ajir iyo وعn أbي أmامة رضي الله عنه أن رجuلا qاla ya رsuul الlahi idan lii في السiyاxة rasuulka alla i idan siyaaxa i idan dalxiis siyaaxada waxay ahayd ummadihii hore cibaadi u ahayd cibaadi u ahayd oo inay iska socdaan oo aanay meel degin oo maalinba meeshii gabalku u dhaca isaga hoydaan oo wixii hortooda ka soo baxee nabaataadka iyo waxyaalahaasa iska cunaan yaa cibaado ahaan jirtay siyaaxa la yidhaaho marka tii oo kale ayuu ninkan u malaynayaa inay cibaado tahay oo diintana ay ku tahay sharci ay ku tahay ilan wuxuu arki jiray niman shamaamisa iyo waxyaalo la yidhaahayo kuwa maxaa nasaarada ahoo wareegaysto oo iska socsocdo oo ciise calayhi salaatu wasalaam isagona sidaas ahayo nin aada iyo aad zaahid o abuu ah ahaayo ma guursanaynin oo guryo ma samaysanaynin xoole ma dhaqanayninoo waa iska soconayo ilan diintiisa taasu cibaado ku ahayd marka ninkan kaduna tii oo kale u maleeyo inay iyaduna mashruuc ay tahay oo iyadii oo kale inuu sameeyo ayuu ayuu rabaa oo ku cibaadaysto faqaala الnabiyu salى الlahu عalيyh wali wasalam ina siyaaxata ummati اljihaadu fi sabiili اllahi caza wajal ummadayda siyaaxadeedu waxaa weeyaan waa jihaad fi sabiili اllah ma rabtaa inaad gurigaaga intaad ka tagtaa iska socoto oo muxuu meel ku hooyanin jihaadka u bax marka jihaadka ubaxo maalba maalba maalintii qaylahay ka kasoo yeedha aad oo maalba maalinba meel ku orod oo laakiin iska socsoco oo dhulkaa un iska marmar oo taa cibaado ka dhigo taas waa la nasakhay marka waa la nasakhay middaa kanaa lagu bedelay rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid waana saxiix xadiidku saxiix waay sidaa uu sheegayo isnaadkiis jayid weeyaan saxahu fi saxiix aljaamic sagiir siyaaxada la iska socdo ee dhulka laska layska yaaco een hadaf aan laga lahayn ee tabashle iyo raaxo iyo waxyaalaha looga qasdaayo ee gaaladu ay ku bedeshay tii awal hore diintooda ahaan jirtay ee cibaada ku ahaan jirtay bay hadda marka waxay ku bedeleen ku bedeleen mid oo ay iska soconayaan oo dhulalka ay iska marmarayaan oo ay muxuu ahay eh, camera iyo waxyaala intay wataan oo wax soo sasawirtaan oo iyaguna isa sasawiraan oo waxyaalahaas oo eh, hawo qaadasho iyo nasasho iyo waxyaalahaas ayay ku bedesheen tan noocaas oo kalaa kole ku tahay mamnuuc weeyaan ilaa qofku inuu u socdo oo inuu ku cimro qaato oo khalaa'iqdii hore iyo sidii loo halaagay iyo sidii maxaa kolka ummadaha rambeedooda ku caasiyoobeen iyo alla subxaanahu watacaala sida makhluuqaadkiisa u yahay inuu ku ibro qaatay iyo qofki u socdo diin ahaan sidaa u socda mooyaane qofki iska socdo raaxa iyo tabashli iyo waxyaalaha isaga socda isaga naftiisu waa socod macno dara oo kharash uu ku baxayo oo marka waxaa weye daacatulmaal baa ku jirta oo waxaa weye kaa naftiisu ma aha mid ajrile ma aha marka midka siyaaxadu ajriga waa laba mid uun waa midkaa jihaadka loo go-ay qofkaa jihaadka u go-ay ee aan ku soo noqonaynin dalkiisii aan kusoo noqonaynine hadba caalamka islaamiga meeshii dagaal u ka dhacayo aadaya iyo qofka muxuu ahay dhulka marmaraya ee ku cibro qaadanaya taasna wax badan baa laku guubaabiya qur'aanka awalam yasiruu fi lardi fayanduruu kayfa kana caaqibatu ladiina iyo waxyaalo sidaasoo badan baa la yidhaha subxaana wa tacaala وعn cabd للhi بn cمr بn الcاaص رضي الله عnهma عn النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal qaflatun ka gazwa qafla yani rujuuc soo noqodka ayaa qafla la yidhaahaa ama qufuul la yidhaahaa safar iyo jihaad iyo xaj iyo qofkii kasoo noqodka laga soo noqdaa la yidhaahaa marka macnuhuna waxaa weeyaan soo noqodka jihaadkii laga soo noqdayo sii socodka duulaankii loo sii socday buu lamid yahay ajarka kula mid yahay oo tallaabooyinkiisa waa loo xisaabaya rawahu abu daawuuda biisnaadin jayid waana sidaa uu sheegayo oo waa saxiixu saxahu fi saxiix jaamic sagiir xadiidkan kale wuxuu la mid yahay xadiidkii aan soo marray ee salaada ku saabsanaa ee ubay ibni kacbi radiallahu xadiidkiisii ninkii dhihi jiray waxaan rabaa in la ii qoro tallaabooyinkayga kolkaan masjidka usii socday iyo kolkaan soo noqdeen guriga kusoo soo noqdeen ee nabiguna sal allahu alayh waali wasalam uu dhihi jiray alla waa isugu kaa daray marka kii buu lamid yahay oo cibaadada aadida lasii aadayo ama ciid ha ahaato ama xaj ha ahaado ama jihaad ha ahaado ama salaad ha ahaado ama cilmi barasho ha ahaado kolkii loo sii socdo cibaadada soo cibaadaha loo sii socdo tallaabooyinkaa qofkaa loo xisaabaya socodkaasu ajar buu leeyahay kolka intaa cibaadadii la guta lasoo noqdaan iyaduna sidoo kale weeyaan wاlqaflaة الrujuuc wاlmuraadu alrujuucu min algazwi bacda faraagihi kasoo noqodka duulaankii laga soo noqday way korku dhammaaday dabadi wa macnaahu annahu yuhaabu fii rujuucihi bacda faraagihi min algazwi waa laga hawaabinaya ajarkiisii baa u soconaya kolkuu soo noqdo jihaadka uu ka soo noqdo ilaa gurigiisa uu yimaado maaha kolka macnaheedi kol hadduu dagaalkii dhammaaday khalaas socod caadiya weeyaan oo kolka aan sii noqonayno reeraheenu kusii noqonayno jihaad ilan uma soconno ajri malihin taas ma aha وعن الsائب بن يزيد رضي الله عنه qال لما qdم النبي صلى الله عليه ولي وسلم من غزوة تبوك markuu ka yimid nebigu sal ly slm ka soo noqday qaswatu tabuuk uu ka soo noqday talaqaahu nnaasu baa dadkii baa ku hortegay tana marka waxa weeyaan jeyshka ka soo noqda jihaadka fii sabiili llahi ka soo noqda in la soo dhoweeyo oo laga hortago oo la maamuuso oo loo ambaliyeeyo oo waxaa weeye dhexda lagaga hortago ee lagu sugin inta imaanayaan taasuna marka tashjiic bay u tahay caruurtoodii iyo loo sii qaado oo laga horgeeyo oo dadkii baa marka ka hortegay fataraqaytuhu maca sibyaani faniyat اlwadaac waan ka hortagay aniguna anuu carruurta ku dhex jiro oo faniyat اlwadaac baan kaga hortagnay ilan e, sa bn yaziid radi allahu canhu wuxuu ahaa canug yar bu ahay waa kan hadda ka hor soo maray isagoo toddoba jir ah in muxuu ahayd xajkii xajat اlwadaaci la xajisiiyey oo rasuulka sal ه alay slam la jirkiisa uu xajiyey rawaahu abu dawuuda biisnaadi صaxiixi bhada lafظ warawaahu الbukhaariyu bukhaarina wuxuu qaalisa wuxuu yidhi dahabna natalaqى rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam maca sibyaani ilaa faniyati اlwadaac waan tagnay annagoo ka hortagayna rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam ka hortagayna oo faniyat alwadaac <clears throat> kaga hortagayna yaan tagnay marka labadaa lafdi bay kala leeyihin labadubuna waa saxiix وعn أbي أmامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاal man lm yغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخyر أصاabه الله بqاarعة qبلa yوم القيامة rawاه أبو dاوuد بإسناad صحيiح kanu wuxuu la mid yahay xadiidkii kale een soo maray ee ku sheegaya munaafiqnimada ku sheegayey yuu isaguna la mid yahay xagga tahdiidka ayuu kagala mid yahay laakiin waxaa lagu hadidaayo baa kala duwan oo kii horena waxaa xagga diintiisa baa laga hadidayo oo laga eedeynaya oo inuuna diintiisa khaalis ahayn oo caqiidadiisa ayna taam ahayn oo uu yahay munaafiqnimo ay ku jirtaa lagu sheegay kanna waa hadidaad weyn oo xagga adduunkaa musiibo weyn inay ku dhacayso loo sheegay marka wuxuu leeya man lam yaqzu qofkaan duulin aw yujahiz gaaziya ama aan qalqaalinin qof muxuu ahay duulaya oo jihaad aadaya aw yakluf gaaziyan fii ahlihi bkhayr ama aan uga harin oo uga dambayn uga naa'ib noqonin qof jihaad ku maqan ahalkiisa khayr aan ugula sii joogin saddexdaa midna qofkaan samaynin asaabahu allahu alla wuxuu ku ridaa biqaaricatin musiibo weyn buu alla ku ridaa qaarica iyo daahiya iyo musiiba isku wada mid weeyaane qabla ywmi alqiyaamati qiyaamaha ka horraysa musiibo weyn unbaa kolley ku dhacaysa intuu adduunka joogo wey marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan jihaadka qofkaan sinaba aan uga qayb gelin waa inuu fishaa inay musiibo weynu ku dhacayso oo ugu ballan qaaday rasuulka alay sla sl ku dhacayso laakiin qofkii saddexdaa midkood uun sameeya isagu marka waxaa weeyaan waa qof jihaadkii ka qayb galay waa ka ku soo xadiidkii hadda ka waa kaynu ku soo zayd ibni khaalid aljuhani radiallahu anhu xadiidkiisii qofkii qof raazi ah qalqaaliyaayo inuu duulay qofkii ahalkiisa ula sii joogaana inuu duulay kuwaasa isagoo ku marra oo haswo ka qayb galay marka qofkii isagu jihaadkaas naftiisa uuna aan uga qayb gelin laakiin siyaalaha kale uga qayb galo oo mucaawano uu u geysto dadka mujaahidiinta ah oo ama iyaga siday u bixi lahaayeen uu ka qayb qaato ama ciddoodii sidai loosii sii dhaqaalayn lahaayo uga sii qayb qaataayo isagu jihaadkii qayb buu ka qaatay oo kuma jiro dadkan kada la hadidayo laakiin qofka aan intaa midna uga qayb qaadanin qofkaasu muhadad weeyaan oo musiibo inay ku dhacayso yuu rasuulka ale sala allahu alayh wali slam uga qayb qaadaya xadiidkana wuxuu leeyahay imaam nawowi radi allahu canhu isnaadkiisu saxiix weeyaan buu leeyahay lakin xadiidku waa xasan xasan weeyaan xasanahu sheikh اlalbaniy fi صaxiixi ibni maaja wa silsilaة اxadiiث الصaxiixa وعn أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم qاala جاهدوا المشhركيiنa بأموaaلكم وأنفuسكم وألسنتكم rawahu abu daauda biisnaadin صaxiix la dagaalama gaalada la dagaalama oo maalkiina kula dagaalama iyo naftiis iyo carabkiinaba naftiina kula dagaalama oo jihaadka ka qayb gala maalkiinana ku bixiyo kaga qayb gala carabkiinana kaga qaybgala oo khudab iyo shicir iyo muxuu ahaye maqaalaad aada qortaan iyo idaacada ood ka hadashaan oo waxyaalahaas muxuu ahay dacaayada gaalada qalbi jabinaya iyo iyo dadka waxa kicinaya guubaabinaya iyo intoo dhan ba kaga qayb qaata qalinkuna waa lamid marka qoraal kutuba la qoro ama maqaalaad la qoro iyo waxyaalahaas oo dhanna isaguna lamid weeyaan marka nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuu nuucnoocaynaya jihaadka oo marka jihaadka anuwaac fara badan inuu leeyahay ayuu sheegayaa markaasuu leeyahay intaasoo dhan buu jihaadku u kala baxaaye mid walba ka qayb gala rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix waxaana sidaa sheegaya xadiidku saxiix weeyaan saxahu fi saxiix jaamic wacan abi camri wayuqaalu abu xakiim annucmaan bni muqarin almuzaniyi radia allahu canhu qaal shahidtu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali wslam rasuulka allaan la joogay إida lam yuqaatil min أwali الnahaar maalinta gelinkeeda hore haddii aan u dagaalamin ahara alqitaala dagaalka isagoo dib u dhigaya xataa tazuula shams ilaa qoraxdu ay ka zuusho oo duhurka uu ka galo watahuba ariix dabayshu ay kacdo maxaa dabaysha layda duhur ay yidhaahaan wayanzil annasru guushu ay soo degto hadda ka horra waan soo maray xadiid kankada la macno oo inuu awqaadda munaasibada ah xadiidka cabdullahi ibni muxuu aha ibn ya ah, xadiidka cabdullahi ibni abi awfa almuzani waa isku qabiila ah, labada nin ayaa ku maray marka waxaa weeye in aroorta hore la bilaabo kolka salaada subax la tukado sidii qaswatu khaybar dhacday oo kale salaada subax inta horey loo tukaday yaa weerarkii isla markii la bilaabay oo yahuudii oo kolkaa shaqadoodii iyo beerahoodii usoo baxayay oo laga hortegay jeshkii oo weerar soo waday ka hortagay haddii waktigaa ay suuro geli weydo marka inta dib loo dhigo waktiga duhurka markuu galo ee albaabada samada ay furan tahay ee ducada la aqbalayo ee muslimiintu ay cibaadaysanayaan ee ay ducaynayaan ee jeyshkooda ay u ducaynayaan waktigaas marka in muxuu ehm, ahay laga dhigo awqaadda faadilada eh, eh, ahee muxuu ahay camalka alla uu aqbalay subxaanahu watacaala ee jihaadka ku munaasabsan waqtigaas ee ducada la aqbalo in lagu beego weeyaan rawaahu abu daa'uud watirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix waana saxiix weeyaan xadiidka saxaxu lalbani fi saxiixi eh, sunani abi daawuud <clears throat> riwaayo kale ba iyadu waxay leedahay riwayat bn abi awfa ahayd midaan soo marray mid kale waxay leedahay kana yucjibuhu an yalqa alcaduwa cinda zawaal wuxuu jeclaa nebigu sala allahu alayh wali wasalam inuu cinda zawaal la kulmo cadowgiisa buu jeclaa waana xadiidka waxaa weeyaan waxaa wariyey aطabaraani wcabdالrazaq yaa wariyey can cabdillahi bni abi awfa wa صaxaxu اlalbani fi صaxiix اljamiع الصغيr wa silsilaة اlaxadiiث صaxiixa وعن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم lا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العاaفية فإذا لقيتموهم فاصبروا متفق عليه ha jeclaysanina cadowga la kulankiisa ha jeclaysanina oo alle balaaya la-aan weydiista kolkaad cadowga la kulantaanse sabra oo ha cararin oo ha fulayoobina xadiidkankadu xadiid la macnaa ah baan soo maray oo min riwaayati ibni abi ofa ahayd baan isagana soo maray oo intuu dib u dhigay nebiga sal ly slm dagaalkii dib u dhigay kolkii duhurkii uu galay uu hadalkan kada jeediyo weliba uu intan uu kasii dheeraay oo sii duceeyey oo taasaan soo maray markaa marka ibnu abi ofa iyo abu hurayra labaduba waa isku waafaqeen intaan werinteeda cadowga ha jeclaysanin alle kulankiisa oo alla balaya alaan weydiista markaad la kulantaanna sabra oo adkaysta laakiin ka abi awfa riwaayadtaa ka dheereedyada muttafaqun calayh wacanhu radia allahu canhu wacan jaabirin radia allahu canhuma yani abu hurayra iyo jaabir radia allahu canhuma ana nebiya sal l slm qaal alxarbu khudca aw khudaca muttafaqun calayh y saddexdoodood waa ku banaayaan filay alxarbu khadca ama alxarbu khudaca ama alxarbu wuxuu leeyahay qaala الخطaabiyu hada alxarfu yurwى bfatxi الkhاء wa sukuni الdaal wa huwa afsaxuhaa khadca taasa u fasixsan wa macnaahu ana almuqaatila إida khudica maraة lm ykun lahu iqaalة وبضم الخاء وسكون الدال خدعة وهو اسم من الخداع وبضم الخاء وفتح الدال خدعة ومعناه أن الخرب حرب تخدع الرجال و... وتنميهم ولا تفي لهم kan dambaa macna sidaa u noqonayo dagaalku waa waa xeelad bay markaba noqonaysaa dagaalku xeelad weeyaan marka dagaalku ma aha geesinimo keliya iyo hub keliya ma maahee xeelad weeyaan oo xeelada ka muhiimsan mxua geesinimada iyo iyo dagaalyahanimada iyo hubka iyo waxyaalahaasiyo waxaa laga yaabaa xirfadda iyo hoggaanka wanaagiisa iyo muxuuaha waxyaalahaasu in ay jebi lagu jebiyo jaysh muxuaha isagu farabadni iyo hubfiicni iyo waxyaalahan isku halaynaya jaysh kale oo ka yar oo ka hub yar oo intay hogaankiisa u fiican yahay muxuaha isticmaalaya tabaha xeelaha iyo si fiican u yaqaana oo dhanka aan laga filayn inuu ka imaanayo iyo waqti aan laislahayn waqtigana lainsoo weeraraya ay kala daadsan yihiin oo ku dhuftay iyo waxay noqotaba inuu marka sidaas uu ku jabiyo xadiidkan kadan marka waxaa weeyaan waa muttafaq calayhi kutubu siira waxay sheegaan xadiidkan kada qisa u sheegaan qisa u sheegaanoo qisadaasuna inay ahayd bay sheegaan markii dagaalkii axzaab ama khandaq uu socday ayaa nin nucaym ibn mascuud alashjaci la dhihi jiray radia allahu canhu oo la socday jeeshkii gaalada la socday ayaa habeen fakiray oo markaasu wuxuu yidhi ninkan kada maxaan kula dagaalamaya waxay dadku ka leeyihiin un baan maqlay mooyaane wuxuu yahayba miyaan anigu hubsaday bal maad tagtid oo soo hubsatid ninkaad soo aragtido kolkaas haddii sidaa lagu sheegayo uu yahayna aad la dagaalamteed adigoo kolkaas can yaqiinin ah haddii kale suu sheeganayo ta runyaa uu yahayna aad raacay markaasuu ninkii soo xeelaystay oo soo dhudhuntayoo wuxuu soo socda wuxuu u yimid rasuulka sala allahu alayh waali wasalam oo waqti habeennimo ahoo jawgun aada u qabow yahay qaymadiisa horteeda ku tukanaya oo wax uu ardaynaya aanu jirin oo uu arkay wax muxuu ahaa ayna ka muuqanin wax madaahir ubaha e, iyo waxyaalahaas ayna ka muuqanin markaasu isla markiiba u gartay inaanu ninkanu nin boqortooyo raba aanu ahayn ninkan aan waardiyaha lahayn ee google ku seexanaynin ee e, ciidda e, maxaa dhexdeeda ku tukanaya ee keligiis ee qabowgan kada u beerdhigaya ee dabaysha ay ku dhufanaysa ninkanu wuxuu sheeganayaa nebinimada ah ayaa ka dhab ah nin boqortooyo raba ma ah markaasuu is yidhi markaasuu islaamay kolkuu nebigu sal alla alay slam salaaddii ka baxay markaasuu u sheegay oo markaasuu nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi ku yidhi khadil canna fa ina alxarba khudca dagaalku xeelad weeyaan adigu keligaabaa too tabar wax noogu tari mayside intayna ku ogaan ina kaa kaa warhelin u tag nimanka oo wax xeelad oo nimanka aad ku jabinayso oo aad ku kala firdhinayso sane markaasuu ninkii sidii buu yeelay gaaladiibuu ku noqday wuxuu u tagay qoraysh buu u yimid markaasuu yidhi soo ima ogidin inaa nin daacada idiin ahay oo qaraaba idiin ahay oo kidaa idiin ahay oo idin soo raacay oo markaas miyaad ituhumaysaan kolkaas yidheen maya markaasuu wuxuu yidhi waxaan hayaa haddaba war baan idiin hayaanu idiin sheegay warkaan idiin hayaa waxay tahay yahuud yahuuddu bani qurayda way shallaayeen ballantii ay jabiyeen ee iyagiyo maxamed ka dhexaysay way jabiyeen oo iyagiyo maxamed marka waxa u socota waan waan u socota oo waxay rabaan inay kula heshiiyaan in muxuu ahaa <clears throat> ay idinka soo qaadaan rag idinka soo qaadaan oo maxamed ay u dhiibaan oo raggiisii aad ku layseen uxud aad ku layseen oo u laayo oo iyagana marka muxuu ahay la cafiyo oo loo soo celiyo yahuuddoodii kale ee bani nadiir iyo bani qaniqaac iyo la qaxin jirayna loo soo celiyo waxaana ku garan doontaan kolkaa tidhaahaan dagaalka u soo baxa iyo idin cudurdaara doona dhihi doona inaad noo dhiibtaan mooyaane si kale idinku aamini mayno yahuuddiina wuu u tego markaasuu niman si xun baad yeesheen oo nimankan qureysheed meel fog bay ka yimaadeen oo xoolahoodii iyo dadkoodii iyo way u dambeeyaanoo hadday guul gaadhaanna waa wanaag hadday guul gaari waayaanna waxay ku noqonayaan beledkoodii iyo nabada iyo coddoodii iyo ubadqadka ku noqonayaan idinkiiyo maxamed bay idin kala tegayaan marka suxun baad yeesheene nimankan kada <clears throat> waxaan ogaaday weliba inay idinka tegayaane waxaad yeelaysaan ha aaminine hadday dagaalka soo gala idin yidhaahaan waxaad dhahdaa inaad rag aan hayno oo rahan aanu hayno oo inaydan dagaalka nagaga baxaynin aanu haysano inaad noo dhiibtaan mooyaane si kale idinku soo raaci mayno sidiiba markaa laba qolo walba qoladii uu ka dhaadhiciyey markaas kolkay qorayshi ay ku yidhaaheen yahuuddi ay ku yidhaaheen soo baxa berri meesha dagaalkii waa nagu raagay oo xoolihii waa ku leebdeenoo dhibaataa nagu haysato dabaylo badan iyo qabow iyo waxaasaa jiray bay waxay yidhaaheen berri horta sabti weeyaan anagu dagaal ma gelayno weliba haddana idinma aaminayno inaad noo dhiibtaan rag aan haysanno rahan aan u haysanno inaydaan dagaalka nagaga baxaynin markaasina wallahi arrintuu nucaym sheegi jiray baa yaa run ah markaasay muxuuha xarigga hoosta ka geliyeen oo habeennimadiiba ay guureen ay ka baxeen qoladii isagu ka dhashay axaabishta la dhihi jiray sidoo kale u sheegay marka raggiiba intuu iswada aamini waayey kala dhuuntay oo meeshii ku kala tegay saasay sheegaan kutubu siyar laakiin qisadaasu sanad ahaan iyadu waa daciif weeyaan laakiin hadalkan kadu inuu yidhi nebigu salى allahu alيyه waali wasalam alxarbu khudca taasaa muxuu ahaayey yaa saxiixa marka alxarbu khadca haddii la yidhaaho xarbadu waa hal xeelad oo keliya hal xeelad oo keliya hadday ku seegto yaa xarbadii ku khasaaraysa hadday ku najaxdana xarbadii aad ku najaxaysaa saasay noqonaysaa lafdigaasu haddii la yidhaha alxarbu khudcana xarbadu waa xeelad oo hal mar ahaato ama ha ka badnaatee haddii la yidhaha alxarbu khudaca la yidhaahana waxa weeyaan dagaalku waa mid khiyaano badan waa mid khiyaano badanoo si aad ka filanaysay si aan ahayn ayay yay kuu gelaysaa kugu dhacaysaa mutafaqun calayh باب بيان جماعة من ashuhadaa'i في ثواب الآخرة wayugsaluuna yusallaa عليهم bikhilaaf alqatiili في sabiili اllah dad shuhada oo ajru shahiid leh xagga aakhirada oo laakiin kuwa dagaalka lagu laaya aan ahayn oo iyagu sida dadka caadigaha dhintay loo gelayo oo la dhaqayo oo lagu tukanayo oo la kafnayo oo dharkoodii dharaan lagu أجر oo laakiin ajru aakhiro leh ku leh وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qال رsuل الlh صلى الله عليه وaلي وسلم الشhuهadاء خمسة شhuhadadu waa شhan almaطcuunu kala طaacuuneeyey طaacuunka u dhintay ama wqti طaacuun dhintay isagoo beledkii uu ku jira intuu طaacuun ku dhacay ku sabray oon ka cararin wاlmabطuunu ka caloosha u dhintay shuban iyo mxuu ahaay calooshana marka wax alla wixii baaطinka ahoo dhan ayaa sidoo kale markaad hays iyo keliyaha iyo qaaxa iyo sanbabka iyo eh, caloosha shubankeeda iyo waxyaalahaas oo dhan kulligood walgariiqu ka maashoobay ee biyo ku dhintay wa saaxibuulhadmi ka dumidda u saaxiibahe guri ama gebi iyo uu kusoo dumay ka baaburka iyo la gadoomay iyo dayuuradu la dhacday iyo kuwaasna iyaguna sida oo kale ayaa insha allah noqonayaan washahiidu fii sabiili illah kan dagaalka fii sabiili illah ku dhintay muttafaqun calayh marka shahiidu fii sabiili illahi mooyaane afarta kale iyagoo oon jihaad aan ku dhimanin ayay haddana ajru shahiid ay leeyihiin وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم ma تacuduna شhuهadاءa فيكم maxaad ku tirisaan shuhadada idinka dhexdiina si aad u taqaana inay shuhado yihiin qaaluu markaasuu odha ya rasuul الlah man qutila fii sabiili الlahi fahuwa shahiid qofka lagu dilo dagaalka fii sabiili الlahi kaasaa shahiida qaala markaasuu yihi ina shuhadaaءa ummatii idan la qaliil shuhadada ummadaydu marka waaba yar yihiin hadday kaa keli una yihiin qaaluu faman ya rasuula allah waa kee marka qaala man qutila fii sabiili اllahi fahuwa shahiid waman maata fii sabiili اllahi fahuwa shahiid isagoo jihaadkii ku jira ama muraabit ah qofka dhinta isaguna waa shahiid waman maata fi طaacuuni fahuwa shahiid qofka طaacunka ku dhex dhintay yaanu طaacun u dhimaninbabe isaguna shahiid weeyaan waman maata fi lbaطni fahuwa shahiid qofka u dhintaana waa shahiid wاlgariiqu shahiid rawahu muslim labadan xadiid marka iyaguna waa isku mid waxaase jira axaadiid kale oo iyaduna qaar kale kusoo darayso haweeneyda foosha ku dhimata iyo noocaas oo kale iyo ka dabka u dhinta iyo gubta iyo kuwayaalkaas oo dhan وعn cabd للhi بn cمr بn الcاaص رضي الله عنهma qala qala rasuul الlahi slى الlه عليه ولي وسلم man qutila duna maalihi fahuwa shahiid muttafaq عalيh qofkii lagu dila maalkiisa sokadiisa isagoo maalkiisa daafacanaya oo dad maalkiisa inay ka qaataan raba ka daafacanaya qofkii la dilaayo shahiid weeyaan kadalika duuna cirdihi qofka la dilo isagoo haweenkiisii iyo gabdhihiisi iyo waxyaalahaas iyo in la faraxumeeyo la rabo ama isaga in la kubsada la rabo oo ku dagaalamayo sidaas qofkii lagu dilaana isaguna waxaa weye shahiid weya muttafaqun caleyh ayb xadiidkanuna waa imaan doonaa wuxuu ku imaan doonaa alif waa sulsumiya wa sita wa hamsiin isagoo waxbaa khilaafsan وعn abilأعwr سعيid بn سعيid بn عمr سعيid بn زayd بn عمr بn نufayl العdوي أحد العشر المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال سمعت رsuل الله صلى اه عليه وسلم يقول من qتل duna mاlه فهو شhهيد ومن qتل duna dمه فهو شhهيد ومن qتل duna diinihi فهو شhهيد ومن qتل duna أهlihi فهو شhهيد qofkii lagu dilo maalkiisa sokadiisa lagu dilaayo yani maalkiisa intuu kasoo soko maray daafacaya qofkii la dilaayo waa shahiid waman qutila duna damihi fahuwa shahiid dhiiggiisa qofkii isagoo naftiisa daafacay lagu dilana waa shahiid waman qutila duna diinihi fahuwa shahiid qofkii diintiisa sokadeeda lagu dilana isagoo diintiisa daafacayo cadowga maxaa la dagaalamaya lagu dilana waa shahiid waman qutila duna ahlihi fahuwa shahiid mxuaha reerkiisa haweenkiisa iyo waxyaalahaasa laga wadaayo qofkii isagoo daafacayo oo dad ku adab daroonayo oo faaxisho la raba ku dil lagu dila isagoo la dagaalamayana waa shahiid rawahu abu dawud وtirmidi waqala xadiiثun xasanu صaxiix waana saxiix xadiidku sida uu sheegay <clears throat> وعن وعن <clears throat> أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم nin baa u yimid nabiga sala allahu alيyه wasalam faqaala ya rasuula allah ara'ayta bal iiga waran in jaءa rajulu yuriidu akhda maali hadduu ii yimaado nin raba inuu maalkayga iga qaato faqaala laa tucطiha maalaka hasiinin falaa tucطiha maalaka hasiinin maalkaaga ka ciso qaala ara'ayta in qaatalanii bal ka waran hadduu ila dagaalamo qaala qaatilhu la dagaalan qaala ara'ayta in qatalanii bal ka waran hadduu i dilo qaala faanta shahiid qaala ara'ayta in qataltuhu ka waran haddaan dilo qaala fahuwa fi الnaar ahlu naar way naartu gelaya aalim ilan weeyaan rawahu muslim intaas oo dhanuba marka yeeno kaleba waxa weeyaan waa shuhadaa اlaakhira shahaadada ay saddex u kala qaadaanoo shahiid الdunya wاlaakhira iyo shahiid aakhirati faqad iyo shahiid الdunya faqad saddexaasay u kala qaadaan shahiid الdunya wاlaakhira waxaa weeyaan kan ku dhintay jihaad fii sabiili اllahi ku dhinto oo iclaa kelimatillah uu dagaalamayo isagu adduunkana waa shahiid oo mucaamalatu shuhadaa ayaa meydkiisa lagula mucaamaloonaya oo lama dhaqaayo oo laguma tukanayo dhiiggiisaas iyo dharkiisaas dhiiggale baa lagu muxuahay lagu aasayaa intii laga bixiyo dharkii dagaalka duruuxdii iyo waxyaalaha siiyo inta laga siibo ayaa sidaas muxuu loo loo aasayaa